وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه dariska markaynu dhegaysanayno kole laba arrimood ama saddex arrimood baa muhiima ta u horaysa weeye waa xisnun xasiin masjidka iyo qur'aanka aanka dhagaysigiisa waana ugu talagalaa qofku inuu noqdo qalcad uu isagu isku ilaaliyo shaydaanka ka galo cid kala daayo ka akhriyaya duruusta hadduu muddo ka maqnaado siduu usii gaabanayaabaa laga yaabaa inuu libdho ku dhagaysanayana daabaa ta labaad ma aha oo keliya inuu kugu darnaado xarfaha iyo macnahooda waxaad iska ilaalinaysaa uu noqdo oo keliya xarafka iyo talow maxaa lagu macneeyey laakiin waa inaad ku xisaabtantaa waxa aad kala carowday ee aad ka faa'iidaysatay dariskaa iyo waxa uu noloshaada ka bedelayo leanna alqur'aana xayun qur-aanku waa nool yahay waa ilaahay oo kula hadlaya subxaanahu wa tacaala aayaadku marka ay khitaabka si toosa ah ama nebiga ula hadlayaan ama ummadda waa khiaab macnaha hadal toosa wey ilaahay oo kula hadlaya waxyigii oo kula hadlaya ad u arkaysaa ilahayna wuxu uhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ululalbaab waa kitaab barakaysanoo aanu ugu talagalnay dadka si aayadihiisa u tadabburaan oo marka aynu ku soo celinayna aynu leenahay kheeralaasiiyo sheekhan xaafidka aynoogu soo celi dariskii waxaan ugu talagalnay inaad ku qaadato qira ahaan iyo tafsiir ahaan oo aayadda markaad tafsiirkeeda garanayso qiradeedu macno dheeraada bay kuu samaynaysaa marka waa inaad dhadhamin kartaa oo ku dhadhami karaa qur-aanku waa inaad fahmi kartaa macnaha ta saddexaad waxa weeye inaynu isku dayno waaqiceenna nololeed bal inaynu wuxuun kaga bedelo naftaada ehelkaaga ummadaada inaad qur-aanka waxuun kaga bedeli karto si xilka aad u gudan karto waxaan uga jeednaa keliya un inaanu noqon cashar aad qaadatay oo luqal carabiya aad ka baratay ama tafsiirkii aayadoo keliya intaasoo qura laguma talagelin laakiin macnayaashaas u xambaarsan yihin waaya qaala allahu tacaala waa aayadda labiyo sideetana ka mida ah suurat lmaa'ida weli waxaynu ku dhex jirnaa ummaddii inaga agdhoweyd kitaabka berigii hore la siiyey yuhuud iyo nasaaro iyo qaybaha ay leeyihiin iyo kuwii nabiga la noolaa calayhi salaatu wasalaam bal waxa ay sameeyeen waxa ay sameeyeen mid wanaagsan iyo mid xunba waxayn hore usoo tilmaannay qur-aanka kariimka ah iyo nebiguba calayhi salaatu wasalaam mar walba wuxuu ina barayaa daliilka qur-aan iyo xadiid lihi cadaaladda ummadda la sheegaya ee waxaasoo inkaara ahay leeyihiin laga warramayo haddana kuwooda wanaagsan mar walba si gaaruu nasku hoosta uga calaamadinaya si gaaruu u tilmaamaya si gaara ah. oo kuwooda gaalada ah laftigooda ayaa inay kala sokeeyaan mararka qaarkood qur-aanku uu xusaya cadaaladda ay leeyihiin qaarkood buu ku ammaanaya bal ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu asxaabta u diraya xabashida si ay halkaa ugu qaxaan oo muddo kumeelgaadha ah ay u soo joogaan xabashida inta ilaahay un arrinka u dhan u ridayo waxau idhi halkaa xabashida waxa ka madaxa axmedunajaashi isagoo u jeeda nin boqora oo agtiisa aan dadka lagu dulmiyaynin buui macnaa ninkaasi inuu cadaalad leeyay buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka agtiisa laguma dulmiye eh halkaasi ku meelgaadha ah usii taga kol hadii qurayshi maka inagu dhibtay marka qur-aankuna wuxuu aayaadkani ay ammaanayaan kuwii kiristanka ahaa ee soo islaamay iyo islaamnimadoodaasi inay ka wanaagsanayd kuwii yahuudda latajidanna buu ilaahay waad heli doontaa ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaawata xagga cadaawadda liladiina aamanuu dadka mu'miniintaa waxa ugu daran xagga cadaawadda alyahuud yahuud baa ugu daran waaladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta ahe aan iyagu kitaabba lahayn labadaa qolaa cadaawad muslimka ugu daran iyo mu'minka walatajidanna waad heli doontaa aqrabahum kuwa ugu dhow mawaddatan xagga jacaylka iyo naxariista liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah alladiina kuwiibaa ugu dhow qaaluu yidhi innaa nasaara annagu nasaaraanu kuwa nasaarada ah ee diintaa ku abtirsanaya injiil kuwaasa ugu dhow xagga kalgacalka iyo naxariista dadka mu'miniinta ah waa kuwoodii islaamay kuwanuu ilaahay ammaanaya wuxuu ku sababeeyey rabbi daalika arrintaas waxay ku timid bi-anna minhum waxaa ka mida kuwan kiristanka ah qisiisiin qaar culimo ah wa ruhbaanan qaar suufiyaala wa annahum iyagu kuwa kiristanka ahi laa yastakbiruun isma weyneeyaan oo dar kibirsan maaha waxa ilaahay uu xusay kuwa uu ammaanaya inay yihiin kuwa islaamae kiristanka gaalada aanu ahayn markaase rabbi wuxuu ihi waidaa samicuu marka ay maqlaan maa unzila ila arasuuli nebi muxamed qur-aanka lagu soo dejiyo kolkuu dhegahooda ku dhaco taraa acyunahum indhahoodaad arkaysa tafiidu iyadoo soo butaacaysa min addamaci ilmo daraaddeed ilmada ayaa gobolaynaysa mimaa carafuu min alxaq xaqa ay qur-aanka ka garteen daraaddii inuu xaq yahay bay garteen yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa ilaaha yagiiow aamanaa ilaahayow ku rumayna qur-aankaa rumayna rasuulkaa rumayna faktubnaa waxaad nagu qortaa maca shaahidiin kuwa xaqa goobjoogu ah ee ka markhaati kacay xaqnimadiisa markaasay sidaa aayaadka dambe ay sheegeen ayay ilaahay u baryayaan aayaadkan sababta ay ku soo degeen waxa ay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu diray asxaabtii ay u hijroodeen xagga iyo xabashida laba hijro ay haydeen iyagoo halkaa jooga ayaa wuxuu ka daba diray asxaabta wafti waftigaasi xoojina way u haayeen ninka axmedu najaashi asxaabtaasi martida aw yihiinna waxay ka dhaadhicinayeen oo ay gaadhsiinayeen risaalada rasuulka sal allahu calayhi wasalam qoladii wafdiga ahaa markii ay u tegeen axmedunajaash ay si wanaagsan u waaniyeen baa waxa uu isaguna markaa waxaa la joogay kuwan qur-aanku uu tilmaamo qisiisiintii iyo ruhbaantii culimmadoodii nasaarada iyo kuwii suufiyaasha ahaa ee cubaadda ahaa ruhbaantu waa kuwii cibaadaysan jireen labadaa qolana meeshay joogeen oo isagu jamac badan oo culimo ah iyo dee diinta yaqaana abuu soo urursaday kolkii wafdigii risaaladii uu gaadhsiiyey jacfariyana dabcan way joogaan jacfar ibn abi aalib radia allaahu canh oo isaguna ka mid ahaa madaxu ahaa hogaaminaya qoladii halkaa u hijrootay waxyiga lagu soo dejiyey rasuulka la soo diray wax ma ka haysaan buuli haabay yidhaahdeen jacfar baa markaa wuxuu akhriyay suuratu maryam suuratu maryamna haddii aad akhrido waxa ay si qurux badan u soo bandhigaysaa qofka mu'minka ahi waxa uu ka aaminaya maryam iyo ciise iyo ilaahay karaamaadka iyo mucjisaadka uu ku galladay iyo sakariye iyo yaxye intoo dhanba taariikh cajiibahoo run ah ayay soo bandhigaysaa kolkii dabeetana aayaadkaa ay maqleen ayay islaameen waanay wada ilmeeyeen sidaa qur-aanku uu muuqaalka ku bixiyey macnaa qalbi dabacsan oo si degdega isu dhiibay ayaa ka muuqday nimanka waxaanay qireen oo ay yidhaahdeen intay dhaarteen kadib kii nebi ciise lagu soo dejiyey waxiga iminkana lagu ahriyay isku il keliyay ka baxayaan ka soo baxayaan isku ilaah keliyay ka yimaadeen isku si keliyay u tilmaamayaan ciise iyo maryamba xaqii ilaahay uu lahaa iyo iyo xaqii ciise iyo maryam ay lahaayeen wuu kala baxay marka dee waxay ahayn dad ilaahay hidaayo la maagay sidaasaa dabeedna ay aanay kuna kibrin kuna canaatamin intay islaameen baa islaamnimadoodii waxay noqotay mid khushuuc badan iyo alla kacabsi badan iyo naxariis badan ay ka muuqanaysa qoladii carbeed markii ay ogaadeen in xidhiir wanaagsani samaysmay asxaabtii nebiga iyo ninkii halkaa hayste ay xidh fiican u ka samayso waa kuwii ka daba diray wafdigee ahaa koox yar oo fakatay ayaa xaggaaga nooga soo cararee waxaanu jecelahay inamadaa naga fallaagooba inaad dib noogu soo celiso iyagoo faramaran ayuu soo eriyey oo uu soo celiyey way islaamayeen dadka yuhuudda aba qaar ka midi eh. kuwan kristanka ana qayb baa ka islaamay kuwii madiine joogay iyo kuwan xabashida joogayba laakiin naska waxaynu ka faa'idaysanaynaa labada qolo islaamkoodu inuu kala duwan xataa kuwa islaamay laftigooda oo yuhuudda qaar badan baa intay islaameen islaamkoodu afka ahaa munaafiqiin ah haddee hore ay ka soo warrameen laakiin kuwan intooda badanka islaamaa islaamnimo macal khushuuc lahoo aan kibir lahayn oo dhab ah ayaa ay ahayd waxaa kalaynu baraarujin lahay aayaadku kuwan ay ammaanayaan ma aha kiristanka iimaanka lahayna gaalada sida dadka qaarkood laga yaabo in ay u daliishadaan aayadaha oo ummaddii islaamka waxa ku dhacay muyuuco iyo tamardarro badan marka qaar badan baa isku daya bal gaalada loola socon karo ama la isuba waafaqi karo ilaa xagga diintana ha ahaatee in waxuun la isku yaro dhodhoweeyooo waxuun la isku yaro sawasaweeyo markaase waxay idhaahdaan kiristanku wuu inooga dhow yahay yuhuudda waa inooga dhow yahay way ka naxariis badan yihin way ka dabacsan yihiin sida suuratul suuratulmaa ba aayadda labiyo siddeetan ilaahay uu ku sheegay haddii yuhuuddu ay cadaawad leeyihin kiristanku naxariis bay leeyihin waa labada qole aad garanayso xaaladooda marka naskii naskiibaa caddeeyey kuwa ilaahay u ammaanay inay kuwii berigii hore nasaarada ahaan jireen ase soo islaamay hadalladoodii iyo ficilkoodii iyuu qur-aanku dee sawiraya maaha wixii magacan lahoo dhane waa cid magacan lahaan jirto laakiin toobad keento oo imminka iyo islaamnimadooda ilaahay ku ammaanaya fahamka la saxaana waa muhiim waaya <clears throat> marka waxaad ku heli doontaa cidda ugu cadaawad badani waa yuhuud iyo midaan kitaab lahayn labadaa qolaa ugu daraa cadaawadda iyo waxyeelada ugu dhib kuwa kale ugu naxariis badnaana waa muminiinta ugu naxariis badnaana waxa weeyaan aladiina qaaluu inaa nasaara waxa ilaahay uu ku sababay qisiisiin iyo ruhbaan bay leeyihin qisiisiintuna waa culimada ruhbaantuna waa suufiyaasha waxay hindadaan isweynaynin sifada laftigeedu waa sifo wanaagsan oo yuhuuddana ka caalimkoodaah iyo ka caamadoodaah kibirna wuu ku beeran yahay caadi ahaanba iyo wax isla weynaan la idhaahdo oo dee qur-aankuba uu inoo tilmaamay muuqaalkeeda inay gaadhsiiyeen annagu waxaanu nahay naxnu abnaa ullaahi waa axibaaw halkaasay gaadhsiisan yihin waxaan nahay inamadii ilaahay iyo kuwu jeclaa macnaha kibirkoodu waa ka laakiin guud ahaanba kuwani iyagu mararka qaarkood waxa dhacda inay xataa kuwa gaalada ahi kibirka waxa la ydhaahda ay aad isku dayaan inay uga fogaadaan ismiskiininta iyo isfaqiirinta iyo isdullaynta iyo xagga tawaaduca ayaa ay usoo dhow yihiin saa darteed baa markuu xaqu qaato dee xaqiina sifooyinkiisii tawaabuca ka mida ah, waanahum laa yastakbiruun marka waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamca mar alla markay maqlaan qur-aanka lagu soo dejiye indhahoodu ilmo ayay sii daynayaan mima carafuu min alxaq xaqay garteen daraaddii marka qur inuu dadka gaadho iyo in dadka loo macneeyo iyo in la fahamsiiyo oo loogu celceliyo aad buu u dhiiri gelinayaa qur-aanku wain axadun min almushrikiina istajaarak faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadduu mid gaalada ka magan kugu yimaado ku akhri qur oo gaadhsiiyo fahamsiiyo u macnee si uu bal caqligiisa u galo wayaquuluuna waxay odhanayeen rabbanaa aamanaa faktubnaa maca ashaahidiin ilaahay ou ku rumaynee kuwa ka markhaati kacay xaqaa nagu qor waa la isqorayaae way garnaqsadeen markaa waxay ogyihiin hadday islaameen kollay in la dhalliilayo dabeedna waxay idhahdeen wamaa lana oo maxaa noo sugnaaday laa nu'minu aanaanu rumaynaynin billaahi ilaahay wamaa jaa'anaa min alxaq iyo xaqa noo yimi ee nebi maxamed keenay wanatmacu waxaanu rajaynaynaa oonu u hanweynahay an yudkhilanaa rabbuna ilaahay iyagu inuuna jannada maca alqawmi asaalixiin dadka waa wanaagsan annagoo wehelinayna fa ahaabahum allah ilaahay wuxuu ku abaaliyey bima qaaluu towxiidkaa ay ku dhawaaqeen daraaddii jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha jannooyinkaa webiyaashu hoos qulqulayaanay ku waarayaan wadalika jazaau lmuxsiniin samafalayaasha abaalkoodu wakaah waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wakadabuu biaayaatina aayadaha iyagana beeniyey qoladay doonayaanba ha ahaadeene ulaa'ika asxaabu ljaxiim naarta jaxiimo la ydhahday la saaxiibiyi kuwaanaya saasaa ilaahay u xusay kuwa uu ammaanayo waa kuwa islaamay waa kuwa sida qiimaha badan xaqii ugu qancay isku dayayana dadka kale inay tusaale u noqdaan way gar inay gar leeyihin bay sheegeen markaasaa waxay dhahaan ayu shayin habata lanaa dee maxaa noo diidaya ee naga manciyaya maxaa naga hor joogsanaya anlaa nu'mina billahi wamaa jaana min alxaq inaannu ilaahay iyo xaqa rumayn weyna maxaa noo diidaya waa waajibna ku qanacnay bay idhaah ilaahay iyo qur-aanka inaannu rumayno asalkeedabana qofku markuu u arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam iyo wanaag wax kasta la imanayaba waajibna waa gudanayaa haddana ilaahay ayuu janno kaga doonayaa iyo wanaag wanamacu an yudkhilanaa rabbuna maca alqawmi asaalixiin jannadii ilaahayna waa sugaynaabadha halkan geedibaa laga yahay ilaahay ow noo maanta inaannu markhaati ka noqonnay xaq oanu dadka gaadhsiinayno ilaahayow noo qor inaan rumaysannahay adiga iyo xaqaad keenta ilaahayow waxaa kaa rajaynaynaa jannada saasay yidhahdeen ilahayna u aqbala macnaha isku dareen iimaan iyo raja ilaahay rajaynayaa camalkii ducadii intaasay isku wada dareen waa niman saa u wanaagsan iimaankaasaa ilaahay ku ammaanay inaanay nasaaro oo dhan ahayn iyo kuwii qaaluu nasaara yidhi oo dhan inaanay wada ahayn qaybtan dambe ilaahayu ku saaray wladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaaika asxaabu ljaxiim kii isagu gaaloobay ilaahay aayadihiisana diiday aayaduhu qalbigiisa mari waayeen isaga reera naareedheh marka saasay tahy in loo fahmo qofku de in badan ba aayaadka hore ay ka soo warameen yahuud iyo nasaara iyo xaalkoodu halka uu taagan yahay iyo sida dee ilaahay u nacdalay halkan hore aynu kusoo arkayna lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam ilaan labada qolo qolanna yahuud bahan qola nasaara nacdashaas ciisena wuu nacdalay daawuudna waa nacdalay muuse ambiyada ilaah o dhan marka insaanku saa aayaadka hore ayna soo bareen aad ilahay uu nagu soo cadcadeeyey waxa uu ku noqon karaa weli ilaahay iimaanka ayuu ku noqon karaa inuu ilaahay rumeeyo yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyayow ilaahay dadkii rumeeyey buu u baaqay laa tuxarimuu ha xaaraantinimaynina dayibaati maa shay kiisa wanaagsan ha xaaraantinimaynina axalla allaahu lakum ee ilaahay idin xalaaleeyey wuxuu ilaahay idin xalaaleeyey ee wanaagsan ha xaaraantinimaynina walaa tactaduu ha xadgudbina walaa tactaduu xadgudubka iska ilaaliya ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ilaahay ma jecla kuwa xadgudba waa kuluu cuna buu ilaahay mima rasaqakum allah wuxuu ilaahay idinku arsaaqay ee uu idin siiyuu idinku raashimay xalaalan dayiban isagoo xalaalaho macaan wattaqu llah ka cabsada alladii antum bihi muminuun ilaahaasoo rumaysantii ummadaha kaleu ilaahay ka soo warramay ee yuhuud iyo iyo simbirarxadii weynayda ku dhacday iyo taariikhda xun ee ay bogga taariikhda ee adduunyada ku reebeen iyo intaba soo xus rabbi ummaddii islaamkaa dabeedna ilaahay halkan la hadlaya marka aayaadkan soo socdaa axkaamtii ayaa halkan ilaahay uu ka bilaabay sida xalaashii iyo xaraanta dadka u kala sheego iyo kafaara gudka dhaarta ah, waxyaabaha ilaahay xaaraantinimo ee khamriga iyo khamaarka iyo ay ka mid yihiin iyo ugaadha maxaa goormaa la ugaadhsan karaa se goormaan la ugaadhsanay adugu axkaamtii iyo tashriicaadkii rabbaanigaha ilaahay ummaddan ugu jidaynayay ee bilowgii suuradda aynu soo xusnay inay suuraddu ka warrami doonto ayaa ilahay halkan ku faahfaahinaya dadkii muminiinta haddii ilaahay uu u waxa uu yidhi ha xaaraan ha ka dhigina dayibka ilaahay idiin xalaaleeyey ayib waa waxa wanaagsan ee qiimaha badan ee fiican ee nolosha qoyska iyo qofka iyo ummadiyo mustaqbalkuba ku fiicnaanaya a'immada qaarkood waxa ay leeyihiin aayaadkani waxay ku soo degeen asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood oo intay jiboodeen doonay waxyaabo xalaal u ahaa inay iskaba xaaraantinimeeyaanba iyagoo isla dadaala ilaan dadaalku haduu diin waayo qofkaasi waxa uu daalib buu ku noqonaya isagoo dadaalayada hadduu diin waayo mubtadic buu noqonayaao dembi baa loo qoraa qofka waxa ajri looga qoraa uun dadaalka diin waafaqsan laakiin hadduu isagu isqanciyo shakila-aan isqanciyo uu yidhaahdo waan dadaalayaa waa bidcooleh man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun qofka camal sameeya aan islaamka iyaga waafaqsanayn indhaha lagaga dhufan buu nebigu uhi salaatu wasalaam marka lama ogola xadgudub iyo gaboodfal midna inaad xadgudub samayso waxaan diinahayn aad diin ka dhigatood ku camalfasho ood ku dadaasho ood ku jibbooto lama ogola wixii diinta ahaa inaad ka gaabiso oo shaydaan dib kuu jiidana lama ogola shaydaanku inuu hore kuu dardaro iyo inuu dib kuu reebo labada midna lama ogola laabuda min wasatiyati lislaam wa ana hada siraaii mustaqiima wuu toosan yahay islaamka jidhkiisu wakadalika jacalnaakum ummatan wasaban waa ummad dhexe labadaa dhinac waa inagii soo nidhi yahuudda iyo nasaarada ayaa qolana xadgudub sameeyeen qolana gaboodfal ummaddan islaamku labadaasay udhexaysa kuwana xadgudub bay sameeyeenoo dee waa kan ilaahay yidhi yaa ahlal kitaabi laa taqluu fii diinikum quluwi bay sameeyeen waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen nimankii nasaarada la odhan jiray kuwan kale yuhuudduna diintii ay laftigeedii ayay waxna dooriyeen waxna rifeen waxna kidfeenay ka tegeen oy ka gaabiyeen laakiin intaa ilaahay inoo jideeyay ku taagnaanayna ilaa jannada ku tegayn koox asxaabta ka miday bay oo dhallinyaro u badan xaasaskii nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam bal ka warrama bay waraysi aan idinla yeelanae cibaadada nebiga hadday soom tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday dikri tahay bal ka warraba dumarkii waxay u sheegeen cibaadadii nebiga oo sideediiya kaannahum taqaaluha dabeedna waxay u egaadeenba iyagoo yaraystay waxay idhahdeen waryaa dee intaasi naguma fila dabeedna iyagiibaa dib isu marawxadiyo isqanciya waxay idhahdeen isagu waa nebi ilaahay nebi ilaahay baynu ku dayan karaynaa oo kii hore iyo kii dambeba ilaahay ka salabeeyey kii hore iyo kii dambeba waa laga dhaafay inaguna waynu buuxnaa hadaba inagu aan taayirka aad wareejino si dembidhaafka eeg haddaba isqancinta waxa la yidhaahdo dhibkeeday leedahay inagu si aynu aad laynoogu dembi dhaafo waxaan badanayna saaranayno aad isaga reebno cibaado badan oon tiisa ka badan aynu samayno dheeraad buu isagu leeya aynaan lahayni hadda nebigii baana exaambulka iyo tusaaluhuna nebigu ahaayogow tusaali bay dhaafeenay jiideen waxyaabo markaa ka u xalaalahaa qofka muslimka ah ayay midiba dhan ugu dhawaaqay inuu iska xaaraantinimaynayo waaya markaa mid ka midabaa wuxuu idhi aakulu laxma bahalka hilibka la ydhaado anugu cuni maayo hilibkaa ugu nafaqa roonoo sayidu dacaamahoo dayibaadka ugu wanaagsanoo tamarta u badan laga hela anu bahalkaawaan kaa waan joojiyey mid halkaasuka waqaala bacdum laa atasawaju nisa mid kalena wuxuu idhi anugu xagga dumarka haambireegaan ka xidhanayaa buui <laughs> manaa layguma hadleeyo islaamaha waan ka hadhay buui dumar geedka la idhaahdo waan ka saahida wa qaala bacduhum laa anaamu calaa firaash mid kalena wuxuuhi anugu jiifka habeenkii umbaan joojinoo cibaadun baan u taagnaa si ilaahay igu dembi dhaafa arrintaasi nebigay gaadhay markaasuu dabeetana ogaysiis bixiyo wuxuu ihi war ragga caynkaa yidhi aan nimanka caynkaa ku baaqay ee yidhi kaa samayn maayo kaa samayn maayo kaa samayn maayo ee xaalaashii iska xaarantinimeeyey aan helo haddii loo keenayna wuxuu ihi ma idinkaa caynkaa yidhi dee haayoo niyad samaan iyo daacadnima inaga ahay waxumeeya ismaanu lahayne dee dadaala baanu islahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii dee aadka ula hadlayay ee lahaa laakinii asuum macnaha wuxuu lahaa naftaadu xaq bay kugu leeday oo ishaadu xaq bay kugu leeday oo ehelkaagu xaq buu kugu leeyahy oo martidaad la joogta xataa xaq kugu leh inaad u sheekaysaad raashinka la cuntood marxabaysiiso dudma kaa muuqan habeenkaasi ay farxad ula hoydaan ina linafsika calayka xaqa walicaynika calayka xaqa walizawjika calayka xaqan walizawrika calayka xaqan walaabudda an tucطiya kula dii xaqin xaqah cid walba inaad xaqeedaasiya waxaa markaa kasii horeeya dee walirabbika calayka xaqan xaqay ilaahay way u ogolyihiin laakiin way tandhaafiyeen marka kaa isagu dee kumudana war intan kaleo naftaadiibaa rambasaysa oo ehelkiibaa ayaa laga yaabaa in saa ku kala tagtaan haddaad ka haajirto oo martidii cid walba xaqeeda siiya markaasu dabeetana tusaale inuu ummadda u yahay buu nebigu sheegay markaasaa wuxuu uhi laakinii asuumu wa aftir anigu mar waan afurayaa maalmaha qaarkood waan iska afuraya maalmaha qaarkoodna waan soomaya wa usallii wa anaam habeenkii waan tukanayaa qayb marna waa iska seexanaya waankixu nisaa dumarkana waan guursanaya faman ahada bisunnatii fahuwa minii waman lam ya'hud bisunnatii falaysa minii sunnahayga qofka naca aniga iga mid sunnahayga wakaa nolol caadiya oo bashar leeyahay oo uu kari karo oo lagu dayan karo weeye qof caadi uu ku dayan karo qof khayru caadiya looma baahna maihi wey malag iyo jin iyo waxaan lagu dayan karayn maihi bashar caadiyaana dhan walba nolosha wanaagsan tusaale ka ah. sida aan isku ogaan inta aan sameeyo ka weydaartaa sunnahaygiibu weydaartay hadduu sunnii nabiga weydaartana haadaanbu ka dhacay guud ahaanba aayaddu horta sababtu saasay ahayd laakiin ilaahay waxa ummadda u xalaaleeyey in laga gudoonto oo loogu mahadnaqo midhka aayaddu ina faraysaa waa ka laa tuxarimu ayibaati maa axal allahu lakum marka ceebteeday leedahay dembi buu islaamku u inuu qofku ku gaaloobana waaba laga yaabaa wax xalaala hadduu idhaahdo waa xaaraam hadduu idhaahdo shaygaas maalan waxyaabaha aynu cunno oo kale waxyaabaha aynu cunno hadduu qofku idhaahdo anigu kaa ma cuna reerkayagu tagoogta ma cunaa reerkayagu shanshada ma gayaan waxaasi waaba iga wadnaba soislaamaa kamaad maqal anugu ragga kamaad maqale ragguna malaa way ku taageersan yihiinuune waxaasi waa naga wadne yaa nicmooyinkaa ilaahay uu ummadda siiyey oo la xaaraantinimeeyo khatarteeday leyn dad muslina oo isku mid ah oo wax farqi ahoo dhaxeeya aanu jirin hadday dabaqada iska dhigaan waxyigii shaydaankana ay qaataan oo ay yidhaahdaan isma geyno waaba sida dadka bulshadeennaynana lool qayb kamida loo haybsooce ah iyaduna liiskaasay ku jirtaa laa tuxarimuu ayibaati maa axalla allaahu lakum waa reer hebel haddaanu nahay annagu qoladaa ma geyno isma guursano ka guursadana dee kowba lagaga siinayo arrinku hadduu halkaa gaadana iyana waa foolxumo kale oo dee waa ninkan yidhi anuu guursan maayo ee waxa guurka la yidhahdaan iska daynayaa waxa la ka yidhaahda anigu reer hebel ka guursan maayo isku lod baanaan ahaynoo dabaqad ka sarraysa oo ka xarrago badan baanu nahay waa ayaan darrada ummaddan haysata wey waxa ilaahay ku tilmaamay waa xadgudub tacadi weeye walaa tactadu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin wakuluu mima rasaqakum ullahu xalaalan dayiq iga gudoonta buu lahay waa xalaal waa dayib waa wax wanaagsan ilaahayna ka cabsada alla kacabsi bay u baahan tahay arrintaasi taxliilu wa taxriimu lxaraam wattaquu allah antum bihi muuminuun ilaaha rumaysantiin ka cabsada ilaahaad rumaysan tahay labadaasuu rumaysnaan ilaahay la rumaysan yahay iyo alla macnaha iimaankaadu waa inuu keenaa inaad ilaahay ka cabsato ka tala qaadato nidaamka jaahiliga lay waxyaabaha jaahiliyadu ay maaragtay leedahay ayaa halkan qur-aanku uu ka fujinayaa dadka waxau kalau ina barayaa haddii wax la xalaalaynaya haddii la xaaraantinimaynaya xaqa ilaahay baa looga dambaynaya xaqu taxliili wataxriimi lilaahi tacaala waxdah ilaahay baa sharciyadaa leh inuu kaa soo bixi karo inaad tidhaa waxaas waa xalaal iyo waxaas waa xaraam eraygaa waxa aad ku dhawaaqi karta haddaad daliilu haysato daliil qur-aan sharcibaa waxaa xaaraantinimay waa sharciga ilaahay waxaas waa xaraam iyo waxaas waa xalaal waa inay iyo xadiisu sheegeen weliba culimmadu fuqahadu waxay isla waafaqsan arrimaha xalaasha iyo xaraanta iyo arrimaha caqiidada daliilka loo daliishanaya ama waa mutawaatir ama waa saxiix laakiin qaybta aaxaada iyo acafada iyo aaxaada aciifka looma daliishado waxtuja biaciifi fi lfadaa'ili bishardin daciifku ka warramayaa wuxuu leeyahay wajanibi daciifa fi lcaqaa'idi wa xukmi rabbina alcaiimi alwaaxidi looma daliishanaya ducafada axkaamta iyo caqiidada ilaahay baa wuxuu hi fi suurati naxli walaa taquuluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ha iska odhanina waxaas waa xalaal iyo waxaas waa xaraam qawaaniin ka soo horjeeda shareecadda haddii dadku ay qortaan oo ay ku xalaaleeyaan wax waxna ku xaaraantinimeeyaan liiskaa khatartaa bay soo gelayaan waaya waxaa kale aynu ka faa'idaysanay labada aayadoodba waxa xalaasha ah inuu dayib yahay wax wanaagsan uu yahay labada jeer bay lahayd ayib buu raaciyay laa tuxarimu ayibaati maa lakum wa kuluu mima rasaqakum allahu xalaalan ayiban eg shayga xalaashahi waa ayib xalaashu waa ayib wixii xaaraanihina waa khabiid waxun weeye marka xalaasha wuxuu ilaahay inoogu xalaaleeyey maxay wanaagay leedahay xaaraantana ilahay wuxuu inooga xaaraantinimeeyey xumaanay leedahay dhan kale kolka laga soo wareego xalaasha iyo xaaraanta waxa badan xalaasha xaaraantuna waa wax yar oo koobanba lidaalik baa aan la isweydiinaynin shayga xalaalnimadiisa wixii u daliila laakiin xaaraantinimadiisa waxa u daliila la isweydiinaya waxaan maxaa u daliila inuu xaaraan yahay lianna alsla fi lshyaai libaaxa shay waliba waa inuu ee waxaa marka la yidhaahdo waa xaraam ayaa loodhanaya maxaawida lilaah dhan kale marka laga eego tusaalaha aynu caalamkan ku leenahay waxa weeye xalaashii xaaraanta kolka la eego aadam iyo xaawi ay ku lahaayeen jannada markay ku jireen jannada markay ku jireen maxaa la yidhi meel walba iska isticmaaloo intifaacsado raqadan iyadoo ay laakiin min hadihi shajara geeddaasuun iska ilaaliya waa geed keliya jannadu way buuxda oo camiranta wax la cuniya wax lagu raaxaystaba geed keliyaa loo diiday kii unbay ka qabsatay kii laftiisii kullu mamnuucin marquub dabiicadda insaankaasaa noqotay waxalla wixii loo diiday ishu siyeegaysaa ku dhegan yahay innagana waxaynu halkan khayraad ku haynaa aad buu u yahay siyaabo kala duwan baa loogu raaxaysan karaa dhowr shay oo xaaraanahunbay kaga dhigtay oo ku handharinayaa shaydaanku insaanka baliimka markaad tiriso waxyaabaha qofka ka xaaraanta ah ee baabulxalaali walxaraam adegta hadday ficil tahay hadday wax la guursado iyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la intifaacsado wax kooban wey daliilkaa laga ururinaya laakiin de intaa wixii ka soo haro adduunyada waxa yaalloo dhan ba xalaala marka ma iimaansanayo insaanka aan miir qabin xalaashaa faraha badan ma iimaansanaya midhmidhka xalaanta ah sidii geedkii u muuqda iyaba waa cajab laa allah ilaahay idinma qabanayo bilaqwi shayga bilaa macnaha ah oo fii aymaanikum dhaarihiinna dhaarta bilaa macnaha idinma qabanayo aydaan dhaarnimo uga jeedin walaakin yu'aakidukum wuxuu idiin qabanayaa oo idinkula xisaabtamaya idin ciqaabaya bimaa caqadtum alaymaan ka aad dhaar ahaan u gunudeen ama dhaarta uga jeedaan fa kafaaratuhu dhaartaa guntantay kafaara gudkeedu idcaamu casharati masaakiina toban miskiin oo la raashimo wey cunno la siiyo maxaa cunnada laga siinayaa min awsadi maa shaykiisa dhexe tudcimuuna ahliikum reerihiinna aad siisaan waxaa reerihiinna u siisaan kiisa dhexe masaakiinta siiya aw kiswatuhum ama in dhar la siiyo weeye masaakiinta aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteedu weeye kafaara gudku waa saddexdaa faman lam yajid ciddaan helin saddexdaa fa siyaamu alaaati ayaam waa saddex maalmood soomkeed baa qofka ku waajibaya kafaara gudka doonaya daalika intaa la idiin soo tilmaamay afartaa arrimood kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaara gudkiisii weeye markuu qofku kafaara gudanayo idaa xalaftum markaa dhaarataan waxfaduu aymaanakum dee dhaaraha ilaaliya yo afkiinu daldalmina qofku dhaarta ha ilaashado kadalika sidaasaa yubayin allaahu lakum aayaati ilaahay aayadihiisii sidaasuu idinku iftiimiyeyoo uu idinku cadcadeeyey lacallakum tashkuruuna inaad ku mahadnaqdaan ayaa la doonaya ilaa nicma ka dhacday meeshee adigoo aan baday baa ku tilmaamaye alla ugu mahadnaqa sharcigaa wanaagsan dhaartii iyo kafaara gudkeedii baa suuratulmaa'ida aayaddan sagaal iyo siddeetan ku sheegay dhaartu waxa ay noqotaa marka hore laba qaybood qaybi waa maadiga wixii tegay oo qofkuu ka dhaarto qaybina waa mustaqbalka qaybta qofku uu ka dhaarto wixii tegay ee dhacay ee si aan sax ahayn uu dhaarto waxaa la yidhaahdaa alyamiin alkhamuus waa dhaar qofka dhex gelinaysa dembi macnaa maadigii tegay qofku hadduu dhaarto wax tegay uu saa ku dhaarto oo saxa dembi kama haysto laakiin hadduu si gafa u dhaarto alyamiin lkhamuus baa laydhaa in waxaasi aanu sidaa ahayn in waxaasi uu sidaa yahay buu kitaab maray beenna wuu ku sheegaya alyamiin lkhamuus baa laydhaa waa dhaartii maadiga ta halkan aynu ku haynaa waa dhaarta mustaqbalka dhaarta mustaqbalka weeye oo laba uu qur kala qaaday mid yamiinu laqwi la idhaahdo iyo mid yamiinun muncaqida la idhaado yamiinu laqwi dhaar iska bilaab macnahaon guntamayn kafaara gudna lahayn iyo dhaar guntamaysoo markaad ka baxaysa kafaara gud baahan labadaasu qur-aanku kala qaado horaynu usoo marnay dhaarta yamiinu laqwiga la idhaahdaa waxa weeye qofka afkiisa un iska maraysa caaisha waxay ku fasiraysaa laa wallaahi dalaa wallaahi eraygaasoo qofka carabkiisa mara qofta hadal isku yaro celceliseen wallaahi inaan saa yeelan wallaahi saa yeelan wallaahi saasay dhaarnimo la isula soo taagin waxba kama sugmayaan isaga oo waxyaabaha ilaahay ummaddan u fududeeyey fudaydka shareecadda ka mid laakiin qofku isa soo taago isagoo mustaqbalka shay ku dhaaranaya ama ka dhaaranaya ta dhaartaasi way guntantay yamiinun muncaqida baa la yidhaahdaa waata fuqahadu yidhaahdaan saddex mid unbay tusinaysa xafi manci taxqiiq lkhabar inay xafi tahay ood wax ku dhiiri gelinayso oo aad leedahay intaasaa walla iga yahay haddaanad waxaa samaynin intaasaa sidaasaa igu wallaahaya haddaanad waxaa samaynin macnaa xafi waad dhiirigelinaysaa qof baad ku dhiirigelinaysaa wax ama manci baad samaynaysaa inaanan kula hadlinba intaa dhaar iga tahay haddaad waxaa samayso waa maxay waad ka joojinaysa ama naftaadaabaad ka joojinaysa taxqiiqulkhabar waxa weeye qofkii oo yidhaahda in hebel uu yimi ama in arrinku sidaa yahay ayaa igu laahaya ah. warbuu xaqiijinaya laga shakisan yahay marka saddexdaa mid kastaba ha noqote eh dhaarta noocaasee guntanta waa la eegayaa waxa uu ku dhaartay hadduu yahay shay sama ah dhaartiisii wado hadduu yahay shay wadidiisu ay dembi tahay dhaartii uu dhaartay yuu tixgelinayna ha ka kafaara guto waa ka nebigula calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu arko shay uu ka dhaartay samayntiisu inuu khayrku ku jiro shayga khayrkala ha sameeyo wixii khayrla ha sameeyo kafaara gudkana ha sameeyo marka wax kastood ka dhaaratay laguma adkaysto laguma adkaystee wixii xaaraan aheen sharcigu bannaynayn ama fulintiisa iyo hergelintiisa dembi ku jiro intoo dhaartii laga gudbaabaa kafaara gudkan la bixinaya qaaciidadaasaad ka qaadanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii buu ka dhaartay maariya alqibtiya markii caaisha iyo sida suuratu taxriim aynu ku arki doonno caaisha iyo xafsa ay arin u sheegeenay si uu yara farsameeyeen waa kii yidhi intaasaa dhaarigata inaanan ku noqoninbe iska bogsado iska aamusa ilahay baa yidhi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik wallahu qafuuru raxiim wuxuu ilaahay raaciyey qad farad allaahu lakum taxillata aymaanikum ilaahay wuu idiin jideeyey kafaara gudkiinna dhaartiinna shayga kafaara gudka u noqonaya kaga xalaaloobaysaa waa kan halkanuu ku cadeeyey suurat lmaa'ida qur-aanku isaga isfasiraya marka saasay tahayoo dhaar oo dhan waan ka dhaartay laguma adkaysto ee waxa ay tahay wixii samuhu ku jiro nin la yaabo sideedabana sidaa aayadan ilaahay uu leeyahy waxfaduu aymaanaku dhaarihiinna ilaaliya inuu qofku baro carabkiisa wallaha iyo dhaarta ma wanaagsana suurat lbaqara aynu kusoo marnay maxay aayad ilaahay uu taa kaga hadlo oo walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum ilaahay magaciisa kabdhig ha uga dhigina wallihiina wallaahi wallaahi wallaahi waa magacii ilaahay adoo ku dhugtamay oo kale sida bahalkaa loogu dhugtamay marka dilaal siilad ku raagay walluhu ku raftaa dee ha kaga dhigine waa inuu noqdaa magaca ilaahay mid arrinka lagu soo qaadaa uu yahay un arrin weyn laa yu'aakhidukum allaahu bilaqwi fii aymaanikum dhaarihiinna ilaahay qaybta laqwiga ee bilaa macnaha idiinma qabanayee walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum laymaan wixii dhaarnimo u gunudeena uga jeedeen dhaarnimuu idiin qabanaya kaa kafaara gudkiisu waa idcaamu casharati masaakiin toban miskiinoo wax marka waxaa la siinayu qur-aanku ah min awsadi maa tudcimuuna ahliikum ehelkiina kaasiisaankiisa dhexe ehelkiina dee waynu biilinaa masruuf baynu siinaa marka dabaqadda dhexe ama shayga dhexe xagga tirada iyo tayadaba marka la eego qof ehelkaaga haddii aad istidhaahda maanta wax sii oo masruuf wixii aad siin laydkiisa dhexe ehelkaaga haddaad istidhaahdo ama inankaaga ama xaaskaagaba qadaysii maanta wixii aad siin lahaydun miskiinkan isagana sii tobanka miskiin de haddii aad maal inankaagii siinaysa qada isku dhammaystiran oo iidaankii iyo raashinkii iyo intii hilibka ahayd iyo maraqii iyo sharaabkii iyo waxaa leh haddaad siin lahayd dee miskiinka ha galaan qaraxa dhegle qaraxa ila wuu ku margan siduu yidhaahdo ma jire waa isaguna helaa wax wanaagsanoo uu cuni karo wey sidaa darteed bay tahay tobanka miskiin inuu qofku ama allabari yar u sameeyo ama hudheelka geliyo si hal mar ay u dhargaan ma aha inay kugu soo noqnoqonayaan tobanka miskiin hal mar baa la dharginaya weliba shardi maaha tobankaba in mar la wada siiyo haddaad kari kari weydo maanta saddex baad siin barrina saddex saa dambena saddex noocan kugu meeraysanaya uun maalinba saddex kaxee ehelkaagaba ahee kaa agdhow ee aan biilku un kugu waajibin marka ilaahay addoommahan uu yaqaanaayo marka infaaq iyo kafaara gud iyo waxaa kolka la idhaahdo dad baa u kaca waxa liita xaggiisa markaasuu ilaahay ka dardaarma wuxuu hi laguna qaaliyayn maayo xagga hooseed ku socotana maya ka dhexe wax ka bixi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waa rabbi aayadda xusaya kiswada waa in miskiinkii tobanka miskiin midba shay la siiyaa ama ha cusboonaado cusayb ahaado ama duug ha ahaado laakiin shay waxu taraya oo qofku intifaacsan karayo ilaan miskiinkan in wax loo taraa oo kafaaragudkani wax ku taraabaa la doonayaa ayaa loo baahan yahay shaygaasina inuu badlad noqdaa shardi maaha sida culimmadu u badan yihiin waa inuu noqdaa shay qofka waxu tari kara un shaadh waxbuu tari karaa surwaal khamiis go-u huwado kiswa waa in la siiya laakiin dee sharabaada iyo koofiyad iyo nigis xagee u kaxaynaya aguu ku asturaya waa inuu waxani wax waxu tari sida aayadduba ay tilmaantay kii dhexdhexaadka ahaa ku dhexdhexaada waa inuu iyo macquulah oo a'immada qaarkood oo ilaa cimaamad isa soo taagay sida shaaficiyadoo kale waa in kor looga kacaa a'immada qaarkoodoo waa in badlad loo geliyaana waa in hoos looga soo degaa meel dhexe taxriirula qabo qoor xoraynta wa haddii la hayo lahayn sideenoo kalena dee hadduu qofkii waayo saddex cushuunbuu soomi raashina ma hayo dhar uu masaakiinta siiyana ma hayo addoonna maba jiro waa sida imikaoo kale waxaa kafaara gud noqonaya un saddex cisho oo qofkii uu soomo weliba saddexdu maaha inay shardi maaha inay isku xidhiidsan yihiin mar asalkeedaba nasku wixii xidhiidh uu ku jiro tataabuc buu raacaya shahrayni mutataabicayn marka saddexdan cisho wuu kala kaxayn karaa waana isku xidhiidhin karaa qofku saddexdaa cisho ayuu kafaara gudkii u soomayaa kafaarooyinku waxay noqdaan mukhayar iyo muratab iyo maca albacd aynu uga jeedno midi waa mid mukhayarahoo qofku isweyweydaanrin karo midina waa mid muratabahoo tartiibsan midina labadaba way isugu jirtaa maalan kafaarada kafaarat dihaar iyo kafaarat lqatli iyo kafaara gudkaas waa muratab markuu ilaahay tilmaamay fa taxriiru raqaba waxa uu haddana raaciyey faman lam yajid faman lam yastaic waa qofkaan helin waa qofkaan karin waxay tusinaysaa tartiib ilaa aad kaa hore kasoo gudubto uma gudbi karaysid waxa ka dambeeya qaarkoodna kafaarooyinka waxa ay noqdaan mukhayar mukhayar shay uu qofkii kala dooranayo laakiin kafaaradani way isugu jirtaa labadaba qaybta horena waad kala dooran karaysaa oo mukhayar bay kafaaradani ka tahay qaybta dambena muratab bay ka tahay oynu uga jeedno markay saddexdan kuu taagantahay addoonood xorays iyo masaakiin tobanahoo ama aad dharugeliso ama aad raashin siiso saddexdaa waad kala dooranaysaa way isu kaa barbar yaallaan saddexdaas waa maxay waa mukhayar oo way isu kaa barbar laakiin kolka soomka la eego muratab weeye oo tartiib baa jirta oo saddexdaa hore markaad gaw ka noqoto ayuumbaad soomka u gudbi karaysa dadka qaarkoodoo heli karaya dharkan iyo dhunigan ayuumbaa idhaahda saddexda cishaabaan dee iska soomi saddexda cisho waa waa inaad kuwa hore soo weydaan asalkeedaba islaamku qofka ama afkiisa haysan waaya ama adinkiisa ee dhaqdhaqaaq sameeya wuunoo la tuujiyaayo masaakiintuunbaa looga faa'iideeyaa dakhli unbaa inaga soo gelaya hadduu afkiisa haysan waayo iyo hadduu addinkiisa haysan waayo oo kafaaragudunbaa lagu waajibiyey waxaa la yidhi adiguna hadaad haddaad ilaaqdaa la timi waxaad isku maydhaysaa adduunka intaa leegoo ummadda ku ag joogtee baahani ay kaga faa'iidaysata uun buu xaaskiisii u tegay wax buu dilay rabadaan buu maxaan ku idhaahdaa dee dembigan dihaarkii buu sameeyo gabadhiisiibuu dihaarkii ku sameeyey iyo wuu dhaartay af iyo addinba waa joogsan waaya soo maaha sidaa darteed saddexdaa shay markuu qofku kari waayo saddexda cisho u gudbayaa laakiin saddexda cisho khiyaar buu leeyahay kuu horraysiinayo qaadanayo dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum kadalika yubayin allahu lakum aayaatihi lacallakum tashkuruun eeg waxaad arkaysaa qofkii lagu waajibiyeyba iyadoo iminka qofkii wax lagu waajibiyo oo layidhi kafaara gudkaa bixi ayaa gebagabadii aayadda haddana ilaahay wuxuu yidhi ilaahay u mahadnaqa isagii wax laga doonayaa qofkii waxba lama siinin waxbaa laga doonaya haddana mahadnaq baa la leeyahy dee waxa uu ka waxa uu ka turjumaya macnaha sharcigan iyo nidaamkan ilaahay ku siiyey ee debacsan ee aad kari karaysaa waa in adugu mahadnaqday aayaadka ilaahay waxa garanaya nicmada xukunkani uu leeyahay qof intuu dhaar maray ka jaahila wixii uu samayn lahaa arkaya dhaartii uu maray jiq arintu ay ku tahay dabeetana hareeraha eegeegayo le ruuxan waanaad ka dhaaratay waanaad u baahantay talo maxaad yeeshay marka dabeetana qofkii caalimkaa ah uu yimaado ee uu idhaahdo dee masasadexun hudheelka geliya warkii waa ku cadi arrinkaagu xalaalbu kuu yahay nafiska iyo qofkaasi naxariista uu helaya iyo neefta ka soo boodaysa kaasaa shukriga aad usii garanaya lacalakum tashkuruun waxa halkanoo kale soo gelaysa oo culimada qayb ka midii fuqahada ay ku daraan dhaarta dalaaqa markuu ninku gabadhiisa ee ka dhaartu idhaahdo intaasaa xilayga yihi ama intaasaad igaga furantahay haddaanad waxaa samayn ama haddaad waxaa samayso ama haddaanu arrinkaasi sidaa noqonin taasina qayb baa culimmada waxay u tixgeliyaan dhaar waa alaaqun waa xalfun fi alaaq waa dhaar xagga dalaaqa ah ila saddexdii arrimood bay wadataa manci iyo xadfi iyo taxqiiqulkhabar bay wadataaye marka iyadana kafaara guudkan ayaa qofkii loo sameeya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo inama alkhamru waalmaysir khamriga iyo khabaarka waalanshaab iyo sanamyaasha waalaslaam iyo qoryaha lagu faashado rijs waa wasakh wax liito oo wasakha weeye min camali waa shaqada shaydaanka fajtanibuuhu ka durka ka fogaada buu ilaha yidhi lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan innamaa yuriidu shayaan shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqica baynakum dhexdiinna inuu dhigo oo uu ku gebsiiyo alcadaawata colaad waalbaqdaa iyo macaybshiiyo fi lkhamri wlmaysir khamriga iyo khamaarka khamriga inay isku nacdaan oo isugu calootaan khamaarkana sidoo kale wayasudakum inuu idinka hor joogsadaa uu shaydaanku doonayaa can dikri illaahi wa can isalaa ilaahay xuskiisa iyo salaada khamrile iyo khamaarwaleh dikri ilaahay iyo salaad midna ma hayaa iskaga fogaada fahal antum idinku ma tihiin buu ilahay isagoo inala hadlaya muntahuuna kuwa caga dhiganaya oo iska daynaya ma tihiin xaaraantaa ma idinka joogsan wa adiicu llaha wa adiicu rasuul ka tala qaata waxdaruu feejignaada oo iska ilaaliya xaaraanta fain tawallaytum haddaa sii jeedsataan buu ilahay qofka ilaahay dhabarka u jeediya ku gacan saydha diida faclamuu ogaada anamaa calaa rasulina albalaaqu lmubiin rasuulka iyaga dushiisa waxaa saaran inuu si caduun idiin soo gaadhsiiyo isagu idinma qastayo waaya saddexda aayadood ee carabka aynu marinay waxa ay ka warramayaan saddex oo xaaraana waa khamriga iyo afar arimood khamriga iyo khamaarka iyo sanamyaasha iyo faalka waa arrimo caqiidada iyo akhlaaqda iyo dhaqaalaha intaba burbur ku ah hadii dadkii caqiidadii ay ka burburaan akhlaaqdiina ay ka burburaan dhaqaalihiina ay ka burburaan waxba uma soo hadhayaan waa intii islaamku ilaalinayay si kale haddii loo eego waxa aa xalaasha ahay xaaraantinimaynaysaan ma aha isagu xaaraane waa xalaale xaaraanta waatana iska ilaaliya wixii dadku ilaahay u xalaaleeyey wuxuu iga gudoonta haddaba kii aan xaaraantinimayna ka hadha wey oo xaqan ilaahay u daaya afar arrimoodoo khatar badan ba halkan ilahay uu ka digay mid waa khamriga midna waa qamaarka ama bakhtiyaanasiib iyo wixii la mida midna waa ansaabta sanamyaasha caabudida la caabudayo midna waa aslaamta waa faalka waxaa la ydhaha faalka iyo sixirka labadaba isku dar way islaasimaaneen khamriga iyo khamaarku dee caqligii iyo cuudkii iyo cirdigii intaba dhaawac ku yihiin caqli ma jiro cirdi iyo sharafina ma jirto cuudkii iyo xoolihina waa baaba waa waxyaabaha ummadda asaasiyaadkeeda ansaabta iyo aslaamta iyaguna caqiidadiiba weerar ku yihin hadday dadku noqdaan dadaan ilaahay caabudayna wax kala caabudaya caqiida ma jirto hadday dadku ilaahayba ha caabudeene haddana aanay tala saaranayn qadarna ku kalsoonayn arrimahana ilaahay u dhiibanayn ilaahayna qadarkiisa iimaansanaynin tusbax iyo faal iyo foox iyo qururux iyo qiiq intaa wax lagu faaliya ay ku meeraystaanna markaana wuu ka dhintay ee tala saarashadii ilaahay ay tala saaranayeen iyo caqiidadii wanaagsanna waa ka dhiman afartan arrimood iskuduubnaantooda ilaahay wuxuu ku magacaabay rijs wisikh oo wasahdu maaha oo keliya wasahda waxa ugu sahlan tan jidhka ka maraysa leannahu saabuun iyo biyuunbaad qaadanoo waad ku maydhi wasakhda ugu darani waata ummadda akhlaaqdeeda iyo caqiidadeeda iyo qulubteeda wasakhda maraysa ee aan biyaha iyo shaamboog iyo saabuuntu nadiifinayn taasaa ugu ayaan daran waa ris wasakhda ilahay magacaasuu bixiyay waaya afartan arrimood in laga hadho toban arrimoodoo dhiiri gelinaya ayaa ilaahay uu ku xidhiidhiyey toban arrimoodoo tobankuba waajib kaaga dhigayaan afartan arrimood inaad ka hadho ayaa ilaahay uu ku xidhiidhiyey oo si adag ugu nuuxnuucsaday marka u horraysa wasakh ku tilmaamay marka labaad wuxuu ku tilmaamay camalu shaytaan waa badeecadda shaydaanku basharka u iibkeeno marka saddexaad wuxuu yidhi fajsanibuuhu ka durka samayn iskabadaaba ha u dhowaani marka afraad wuxuu ku xidhayba liibaanti lacallakum tuflixuun inaad liibaantaaba waxay kaaga xidhantahy kuwanka tegidooda marka shanaad wuxuu tilmaamay colaadda iyo nacaybshiyaha waa laba arrimoodoo khatarah in dadku ay isdhacaan colaadi ka dhex xooganta iyo in madaxa la isla dhaca iyo in dee ummaddu kala dhaqaajiso waa arin khatar badan waa sababaha ay kuwani ka yimaadaan siiba gaar ahaan khamriga iyo khamaan waxa ilaahay uu ku xigsiiyey dikri la'aan iyo salaad la'aan dee waa diin la'aan wayasudakum can dikri illaah ilaahay xusi kari maayo ma isbiirtoolo cabsan baa ilaahay xusaya ma sakhraan baa tukanaya ma qamaar la haleelaya ma sanam la haleelaya dee midna ma jiro waxa ilaahay uu kusii xigsiiyey fahal antum muntahuun ma idinka hadhi waa su'aal cajiiba ah. ilahay baa ummadda usoo dhiga wuxu ma idin iska dayn anigu waan joojiyee ma idinka hadhi lidaalik bay asxaabtu markay xajin waayeen ayay ku qayliyeen intahaynaa intahaynaa intahaynaa ilaahay waanu iska dayn ilaahay waanu iska dayn ilahay waanu iska dayn ila jawaab bay u baahantay su'aashu yah ficilna way ku jawaabeen qowlna way ku jawaabeen waxaa kaloo ilaahay uu raaciyey ilaahay iyo rasuulka oo la adeeca inta laga hadhaa wa aiicu llah rasuul waxaa kaloo ilaahay uu raaciyey waxdaruu digtoonaada ka hadha waxaa kaloo raaciyey haddii intan la yeeli waayo ilaahay oo laga go'a inay tahy fain tawallaytum faaclamuu anamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin wahanjabaad marka tobankaa arrimoodoo la isu waxay tilmaamayaan arrimahan u dhowaansho inaanay kaba suuroobaynba qof mumina markii aayaad aayadani ay soo degtay suuratulmaa'ida oo ahayd aayaddii ilaahay uu ku xaaraantinimeeyey bahalka la ydhaahdo khamriga cabbitaankiisa iyo qamaarkaba asxaabtu waxa ay soo gureen jalxadihii uu khamrigu ugu jiray intii iska daysay mooye intii si yar wadwadatay markii ogeysiiskaasi baxay hal mar may odhanin aan yaro hubinayo nin quraa sheegay iyo waa ku yar iyo bal nebiga aan ka aragna arintan iyo waxaasi ma jiro saynu odhan lahayn bal idaacadda iyo tv-gana laga sheego bal shir jaraa'idna la qabto waxaasi ma jiro hal marunba ogeysii soo baxay dabeedna waxay isqabsatay jalxadda burburaysa iyo iliilada khamrigu qulqulayo madiina labadaasa isqabatay halkaasaana laga hadhay intaahayna bay marka iimaan ayaa istaag la xumaan laga istaago iimaanbaa insaanka joojin karaa waxaan u malaynayaa wilaayat ulmutaxida ayay ahaayeen qoladii khamriga joojisay waxaa dhakhaatiirta loo diro waa la diraaseeyey khatartu khamrigu leeyahy waxaa la ogaaday inuu dal iyo dadba dhibayo ina go-aan waxuu baarlamanku soo saaray la joojiyo ciidamadiibaa ka howlgalo garsoorkiibaa ka howlgalo wacyigelintiibaa ka howlgasho gow waa joojin kari waayo istaagi kari waayo dabeetna waxay dhahaan kan ka joojin kari ma inaan iskaga hadhno marka dadka inaanbaa wax ka joojiya laakiin askari adag iyo sharci kale iyo waxba kama joojin karayo waaya dee khamrigu xumaanta uu leeyahy iyo qamaarku xumaanta uu leeyahay macnaha xikmad imminka halkan waxaynu ku haynaa xukunkoodii inay xaraam yihiin laakiin tafaasiil aad u badan oo dee muxaadaraad qaadan karaya ayaa ay u baahan yahay sharaxa aayad oo aynaan waqhti u haynin laakiin khamri waxaa la yidhahdaa wixii caqliga bedela xadiidkii saxeixa wuxuuhi alkhamru maa khamar alcaql khamri waa wixii caqliga bedelaya mar hadduu maadada alkolkeed caqliga bedelaysa ay ku jirto khamri buu noqday khamrigu ma nijaasba mise waa daahir iyada qudhigeedu waa masale khilaafiya culimada jumhuurtu waxay u daliishanayaan ereygaasay u daliishanayaano mar haddii layidhi waa nijaas dee halkaasaa maaragtay jidhkana waa laga mayri doonaa sidaa uu qalbiga wasakhaynaya iyo dhaqanka ayuu jidhkana wasakhaynaya masale la isku waafaqsan yahay maa waaya su-aal timid munaafiqiinta iyo muwiswisiinta iyo yuhuuddu ay ku soo dhex tuuleen dadka muslimiinta markii aayaadkani ay soo degeen suuradihii hore aynu kusoo maraynay suuratu nisaa iyo afar marxaladood inuu soo maray joojinta khamriga halkani waa halkii u dambaysay aayaadkaa duruusta hore aynu kusoo qaadanay suurat naxl iyo suurat lbaqara iyo suurat nisa iyo oo saddexdii arrimood tan suurat lmaa'ida waa tii u cawda u laabtay ee ilaahay uhi fahal antum muntahuun marka nimankii munaafiqiintaabaa waxay idhaahdeen waar garanna inteenna nool aayaadkuna ay soo gaadheen waynu iskabadaynba intii horena waynu ka toobadkeeni bal ka warrama kii tukanaya ee cabbaya eean ka toobadkeenin dee noocaa waxba lagama aqbalin sidaa ku dhintay hardadkeennii hore iyo asxaabtii dhintay iyagoo bahashan cabaya dee cibaadadoodii waa finish waswaaskaasay soo tuureen oo ilaahay baa ka jawaabay marka ilaahay wuxuu uhi laysa ma ahaanin cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiican sameeyey dushooda junaaxun dembi ma saarna fi ma dacimuu wixii ay cuneen cabitaanka cunitaanna waa lagu sheegaa idaa mataqow aamanuu marka ilaahay ka cabsadeen ay muminiin noqdeen oo camilu saalixaat camal fiicanna sameeyeen uma taqow aamanuu ilaahay ay ka cabsadeen ay muminiin noqdeen uma taqow axsanuu ilaahay ka cabsadeen ay samafalayaal noqdeen wallahu yuxibu lmuxsiniin ilahay samafalayaashu jeceli dadka muminiinta ahaa amal fiican samaynayay dembi kama saarna wixii ay hore u cuneen ay calfadeen intii aan waxyigani soo degin marka qoladii horee dhimatay iyagoo bahalkaa cabbi jiroo calfanayay waxba iyaga camalkoodii ma noqonin wax dembiyahoo ka saaran ma jiro adoonka wakhtiga lala xisaabtamaya waa markuu daliilku soo degown ee diinu diidaysa ay timaadown marka ku-celcelintana aayaadka ilaahay uu ku celiyey markay cabsadaanay muminiin noqdaanay cabsadaanay muminiin noqdaanay cabsadaanay axsanuu samafal sameeyaan macnaa waxa weeye qofkii mar hadduu istimraariyadu leeyahay xaqii oo oo waxa iska macruufa qofka baniaadamkii intuu toosnaado inuu ciirayo haddana wuu soo noqonayaa haddana wuu circiirayase laakiin arrinkiisu kol haddii uu xaqa ku taagan yahay haba circiree kolba toobad keenayo dabeedna tubta isagoo ku taaganuu ku dhintay oonu gaalnimo iyo diinla'aanu bixine isagoo alla kacabsiiyo iimaan leh oo ashahaadanayoo mumina kol hadduu geeriyooday macsiyadii eh, wixii eh, intii aan laga xaaraantinimaynin uu sameeyey looma haysto marka ku-celcelintan culimmada qaarkood taawiilo kala duwan inay u sameeyaan bay isku dayaan laakiin wuxuunay tilmaamaysaa un qofkii inuu joogtaynayay camalkii wanaagsanaa iyo iimaankii iyo allakacabsigii haba soo dhex galeen ahtaa iyo gafaf kullu bnu aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun wallahu yuxibu lmuxsiniin allah subxana wa tacala